alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi ajmaciin ma zilna fi daraasati kitaabina alcadiim kitaabu aladciya waladkaar baan qaybtiisi u dambaysay oo ahaa kitaab ahwaal yowm alqiyaama yaanu ku jiraa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaya inay duruusta ugu dambaysay meelaha ay tahay darsiga ugu dambey meelaha kitaabku inuu yahay in sha allahu tacaala xaggeen xalay aanu ku joojinay laba boqol labaatan iyo kow waxaanu ku soo jiray qabriga iyo waxyaabaha ka dhaca asilooyinka qofka la weydiinhayo iyo dadku say u kala qaybsan yihiin oo qofna ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ku sugayo jawaabta oo yuhabbit اllahu اladiina aamanuu biاlqowli اhaabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhirati wayudil اllahu الظaalimiina wayafcal اllahu maa yashaa dadna ilahay saa ugu sughayo dadna la gara marinhayo waafaqitaankaasi garmariskaana waxay calaaqo la leedahay dhaqanka adduunka oo su-aasha qabriga lagu weydiinaya kuma xidhno jawaabteeda inaad meeshaa ku fakiraysa ee waxaa weeyaan adduunka habkaad u dhaqmayseen bay jawaabtaaduna noqonaysaa marka wax laga fikirhaye iyo qabriga ku dhex fikiraya midna ma adduunka dhaqankaadi iyo caqiidadaadii iyo habsocodkaadu iyo islaamnimadkaadu aqoon ku dhisnayd iyo rumayn xaqiiqa oo dhab ah oo camalkaadana markaa camal fiicanoo waafaqsan u ahaa sunnada rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo ikhlaas iyo mutaabaca laga helay bidn اlahi اkariim in sha allahu wa tacala bidn lahi اkariim ilahay wuxuu maaratay min almuwafaqiin inuu ilaahay subxaana wa tacala ku waafajiya su-aasha jawaabta ayaa suurtagala laakiin adduunkaadii haddii aad iska yar kharibnayd oo dhan ku dhisnayn wax cilmia iyo wax xaqiiqa midna ee un dadka iskala waa khatar baad ku jirtaa marka xadiidka laba iyo koobaad rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi amaa fitnatu dajaal ninka dajaalka layahada beenbaanaha fitantiisa fainahu lam yakun ma ahaanin nabiyu nabi ma jiro ilaa qad xadara wuxuu oga digay ummatahu ummadiisi waa oga digay nabi ambiyada ilaahay ka mid oo soo maray ummadda oo la soo diray ma jirta ilaa ummaddiisa dajaal buu oga digi jiray wasuuxadirkumuuhu ah, waan idinka digi doonaa anigana bixadiiin xadiid baan idinkaga degi doonaa lam yuxadiru uusan oga digin nebiyu nabi ummatahu ummadiisa qaab waxaan idinka digi doonaa oon warbixin idinka siin doonaa ambiyadii iga horreysay oo dhan qaab aynu oga sheekaynin dajaal iyo sawir iyo suurad iyo tilmaan ayna ka bixinin baan anu ka bixin doonaayo maarata oo waadixoo qof kasta uu garan doonuu innahu dajaal acwaru mid ila weeyaan horta indhihiisa mid buu leeyahay acwar wey wa in allaha allana laysa muusa ah, biacwara mid indhala alla muusa mid ila muusa ahanin maktuubun waxaa taa waa tilmaan weeye oo il buu leeyahay oo saa usoo baxsan oo cad oosan waxba ka arkin maarata wa in allaha laysa biacwara alla subxaana wa tacaala mid maaratay ila ma ahan waxaa tilmaan kaloo labada maktuuban waxaa ku qoran bayna caynahi labadiisa indhood dhaxdooda kaafir baa ku qoran kaafirun baa ku qoran oo qof kasta waa akrinaya yaqra'uhu waxaa akrinaya kullu mu'minin qof kastaoo mu'minana wuu ujeedaa waa akhriye idan waa tilmaan cad wey ila wuu leeyahay oo soo fooracsan oo cad labada indhood dhexdoodana kaafir baa kaga qoran qof kastoo muminana ama wax horaan ha akhrihi jiro ama yuusan akhriyin qof kastoo muminana wuu akhrihi karaa wuu ujeedi wuu arki wuuna akhrihi kaafir baa ku qoran idan waa calaamad waadixa oo ambiyadii hore o dhan ayna tilmaantaa ka bixinin weeyaan ee saa u ogaada ama taas waa tilmaantii dajaal wey maxalushaahidkeenna waa ama fitnat lqabri qabriga fitantiisa iyo imtixaamka iyo dhibaatooyinka dadka ku qabsanaya maarata fabi aniga yaa tuftanuuna ladinku imtixaami doona aniga nabi maxameda yaa laidinka weydiin doona maadaa tacrifu can hada rajul baa laidin dhihi doona wa canii aniga xaggayga tusaluuna lidin weydiin doona aniga xaggayga wax macluumaad ku shaqalaa lidin weydiin doona waa asilooyinka qabriga idinku qabsan weeyaan waa ka dadki markaa faidaa kaana arajulu qofkii hadduu yahay asaali ninkii fiicnaa hadduu yahay qofkaa qabriga ku jira faidaa kaana arajulu saalix qofka qabriga ku jira asila la weydiin hadduu nin fiicanah dumarkuna lamid weeyaane ujlisa waa la fadhiisinhayaa fii qabrihi qabrigiisi baa la fadhiisinhayaa hayra fazacin xaaliyo mid aan argagaxaynin nin aan argagaxi waxba ku jirin ah uma lahu waxaa marka la fadhiisiiyo maa haada arajul ninkan muxuu yahay alladii kaasoo kaana fiikum dhexdiinna kaanamaa nabi maxamed hor fadhiya camal baa laga soo qaadaya ishaaradu waa shay macruufa weye oo dihni oo maaragtay qof uu garanhayo ninka dhexdiina laga soo saara idinku jiray muxuu ahaa fayaquulu markaa wuxuu dhihi ninka fiicnaa muxamadun rasuulullaahi weeyaan oo rasuulka ilaahi muxamed oo rasuulka ilaahay weeyaan jaa'ana wuu noola yimid bilbayinaati caddayn buu noola min cindi illaahi alla xaggiisuuna ka keenay fasadaqnaahu waan rumaynay fa yufraj lahu waa loo furahayaa furjatun yani dariishad baa furi ama meel qayb baa loo furi qibala naar naarta jihadeedii baa qayb looga furhayaa fayandur wuu fiirinhayaa ilayha naarti buu fiirinhayaa yaxumu asagoo uu burburinhaya naarti bacduhaa qaarkeed bacdan qaar kale jabinayso sida dabku markuu aad u huro oo saa iskugu soo dumhayo baa naarta qaybteeda qaybta kale cunaysaa saa isu cunaysaa isburburinaysaa yani kulaylka iyo culayska iyo dhibaatada dhexdeeda ku jira darteed fa lahu waxaa loo marka undur fiiri ilaa maa waqaaka allaahu alla subxaanahu wa tacaala waxa uu kaa ilaaliyey dhibaatada ay leedahay culayskeeda bal fiiri baa la dhihi uma yufraju lahu waa loo faydaya haddana furjatun dariishad kala loo faydaya ila aljannati jannada xaggeeda albaab kala loo faydi fayanduru wuu fiirinaya ilaa zahratiha ama zuhratiha quruxdeediiy dhaldhalaalkeedii buu fiirinaya iyo wamaa fiiha waxa ku dhex jiro nicmaha jannada yuu fiirin fa lahu waxaa loo dhihi haadaa midka maqcaduka makaana fadhiisigaadi weeyaan minhaa jannada booskaad ka fadhiisan lahayd halkaa lagaa tusay iyo dhulkaasoo dhan waa qaybtaad ka degi lahayd wey wa lahu waxaa loo dhihi markaa intaa markii la tuso naartiina la tuso annadiina la tuso oo layihahda naartaa ilahay baa kaa badbaadiyey haddaada qof saalixa ah aad ahaan lahayn meeshaasaad geli lahayd laakiin ilahay wuxuu ku waafajiyey xaqii iyo wanaag buu ku waafajiyey annadii baa la tuso halkaasa maqcadkaadiia wey markii la yidhaahdo baa markaa fa lahu waxaa loo dhihi marka arrintaa marka saas la yidhaahdo kadib baa marka fa lahu waxaa loo dhihi ah, wa yuqaalu lahu marka waxaa loo dhahayaa cala alyaqiini si yaqiin ah ayaad kunta ahayd adduunka markaad ku noolayd yaqiin baad ku noolayd iimaankaada iyo camalkaada iyo caqiidadaada iyo waxa aad samaynayso dhan wax yaqiina ku dhisan buha ee wax bug iska raac iyo dad iska raaca ma yaqiin iyo cilmiba ku dhisnaa asaga marka arrinka calal yaqiini kunta adduunkii yaqiin baad ku noolayd oo cilmi iyo yaqiin baad ku noolayd wa calayhi yaqiintaasaad muta ku dhimatayna yaqiintaasaad ku dhimatay maarata wa calayhi yaqiintaasaa tubcau in sha allahu lagu soo saari doonaa marka yaamada markii dadka lasoo xasrinayana calal yaqiin ado ayaa lasoo markaa waa xaalad fiican oo laga warramaya yaqiintaasaad ku dhimatay yaqiintaasaad ku noolayd ayadaasaa lagu soo saarhayaa mutta baa laleey markaa saasaa dabdiskiisa midtana way soo aroortay muttana labaduba waa dabdis markaa saxa weeyaan waa calayhi mutta aad ku dhimatay waa calayhi tubcau iyadaa lagu soo saari doonaa insha allahu tacaala insha allahu marka waxaa weyaan tafaa'ul fiican weyaan iyo wanaag marka la tusinaya kaa waa qofkii fiicnaa wey waidaa kaana arajulu ninka hadduu yahay asuu nin xun hadduu yahay ujlisa waa la fadhiisin fii qabrihi fazican asagoo argagaxsan fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi maa kunta taquulu maxaad ku hadli jirta maxaad sheegi jirto tawxiidkaadu muxuu ahaa fa yaquul wuxuu dhi laa adri laa adri waxba kama garanay anu adduunka waxaan qaabkaan aha waxba ka garan maayo iyo wixii caqiidadaydii iyo diintii fa yuqaalu waxaa loo dhihi markaa maa hada arajulu aladii kaana fiikum ninkan dhexdiinna ahaa lidiin soo saaray ee idin dhex joogay maxaad ka taqaanaa fayquulu wuxuu dhihi samictu naasa dadka ayaan waxaan ka maqlay yaquuluuna ayagoo dhahayaan qowlan hadal faqultu annagu waan iska dhihi jiray kamaa qaaluu say dheheen waa rasuul weeyaan waa rumaynay dadka aan ka maqli jiray anna sidooda maan iska dhihi jiray laakiin cilmi ahaan iyo yaqiin ahaan iyo daraaso midna maan haynin waxay dadku dhaheen maan iska dhahay jirin fayufraju lahu waa loo faydahaya furjatu albaab min qibal aljannati baa looga faydi fayandur wuu fiirinaya ilaa zahratiha maartay ama zuhrati marka daldalaalkeedi iyo quruxdeedi iyo wamaa fiiha waxa ku jira fa yuqaalu lahu waxa loo dhihi undur fiiri ilaa maa sarafa allaahu canka alla waxa uu kaa leexiyey fiiri baa lileh waxaasa nicmoo jannaa waa lagaa leexiyey uma yufraju lahu waxaa loo fayday furjatu min qibala annaar naarta xaggeeda haddana loo furhaya fayanduru ilayha wuu fiirinaya yaxdumu bacduhaa bacdaa qaarba qaar kale iyadoo burburinaysa yuu arki wa yuqaalu waxaa loo dhihi haada maqcaduka minha halkan waa meesha aad naarta ka fadhiisan lahayd dhulka aad arkaysi waa naarta meeshaad ka lahayd weeyaan calaa shaki shaki baad kunta adduunka ku noolaan jirtay wa calayhi shakigaasaad muta ku dhimatay wa calayhi shakigaasaa tubcau insha allah lagu soo saari doonaa uma yucadab markaasaa la cadaabaya xadiidka waa xadiid xasana wey ahmed bin xambal baana soo saaray kitabkiisa musnadka min xadiid caaisha radi allahu tacala canha idan halkaa waxaad ka garan kartaa dadku labadaa qof weeyaan qof yaqiin ku noolaa adduunka iyo qof shaki ku noolaa oo diintiisa bays aan lahayn saan inaguba aanu guryaheenna iyo markaan rabno inaan wax dhisannoba aan injineeraha u kala xulanno oo guriga materialka la gelinhayo iyo aasaaskiisa loo adkeeyo oo susoo hadhow isu usoo dumin oo muddo dheer inuu jiro oon kala dhaxlo jiilal badan ay intifaacsadaan saana ugu dadaallo famaa baaluna marka caqiidadeenna iyo diintaan haysanno iyo waxaaso dhan qofka waxaa loo bahan yaha bays adag inuu marka ku baysgareeyo oo caqiidada waxaad rumaysan tahay aad daraasaysi calaa cilmin aad kutubta akhrisati aad mudaalacaysati aad wacdiga dhegaysati waxaa weeyaan iyo waxay la midkaaba marka inaad waxaadu uu noqdo wax yaqiin ku dhisan oo usa ahayn wax sheeka ku dhisan usa ahayn iyo dadweynaha maan iska raacay iyo tolka iyo maarata kabtaada dhexda lagaga jira waxyaabahaasoo dhan waa laga ficanya arrin saxmo idan halkaasna waa xadiidka wuxuu noo caddeeyey qabriga dadku labada qayb ay keliyihiin midna ilaahi subxaana watacala jawaabta ilahi ku sugahaya halkaasaana maqcadkiisa laga tusahayaa labadii gooboodba marka qaybta ficnaadda lele halkaas kii kalena bedelkiisa saasaad arkaysaan xadiidka laba boqol labaatan iyo labo rasuulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam ina alqabra qabrigu walu manaasili aaakhirati aakhira guryaheeda guriga ugu horeeye weeyaan fain najaa hadduu ka badbaado qofka minhu xaggiisa qabriga iyo asilooyinkiisa iyo dhibaatadiisa hadduu ka badbaado famaa bacdahu wixii ka dambeeya yaa aysaru minhu ka sahlan wain lam yanju hadduusan ka badbaadin minhu qabrigii asiladii iyo jawaabihii iyo dhibaatadiisa hadduu ka badbaadin famaa bacdahu waxa sugaya ka dambeeya yaa ashaddu minhu kasii adag marka idan wax o dhan waay silsilad wey waa isku xidhan xadiikaasna xasan weyaan imaam tirmidi iyo ibnu maaja iyo xaakim ayaa saddexduba soo saareen min xadii cumaan bin cafaan radi alahu tacala can idan rasuulku wuxuu le qabrigu awalu manaasil aakhira wey aakhira guriga guryaheeda maraaxil bay leeyihin waa guriga ugu horreeye weyaan ood tegta idan qofku hadduu ka badbaado cadaabulqabriga iyo dhibaatooyinka qabriga ule hadduu ka badbaado ilahay ka badbaadiye wixii ka dambeeya mahsharka iyo banka qiyaamada la istaajinhayo iyo jahanaba iyo jidka siraad la marhayo iyo wixii ka dambeeyo o dhan laakiin hadduu imtixaamka qabriga uu ku dhaco oo uu dhib halkaa uu ku helo waxa kasii dambeeya kasii khatarsan ee sii sugaya baa kasii khatarsan ilahi subxaana wa tacaala qabriga ilahi noo sahlo cusmaan bin cafaan baa xadiidkan warinhaya ama aaliu khulafaa raashidiin aha radi allahu tacala canhu cumaan bin cafaan wuxuu samayn jiray qabuuraha markuu yimaado qabri qof intuu dhinta qabriga u yimaado buu ooyi jiray aad buu u ilmayn jiro u ooyi jiro ilin badan baa ka iman jirta maalin maalmaha ka mida saxaabadu weydiiyeen waxaa la yidhi jannada iyo naarta iyo markaad ka sheekaysa ma oydi limaada mar allaale markaad qabri timaaddu inaad u oydaabay dheheen markii kale bannaankaan joognaba ama naar ama janna aad ka sheekayn naarta iyo cadaabkii laga sheekaynayo ma oydi baa li qabriga markaad laakiin soo dul fadhiisatay isma xajin karti baa maxaa ku dhacday baa arrintaas xadiidkan buu sheegay marka rasuulkaan ka maqlay baa isagoo leh ina alqabra qabrigu awalu manaazil aakhirati aakhira guryaheeda guriga ugu horreeye weeye aan rasuul ka maqlay buu isagoo dhahaya fain najaa minhu qofka hadduu ka badbaado famaa bacdahu aysaru minhu wixii ka dambeeya kasii sahlan wain lam yanju hadduusan ka badbaadin minhu xaggiisa famaa bacdahu ashaddu minhu rasuulka mida marka markaan soo dul istaago tii baan xusuusan bui idan gurigii aakhiro guriga ugu horreeyey inuu yahay iyo xadiidkaasaan xusuusanhayaa bui saasuu marka u sheegay xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo saddexaad rasuulku wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam ina almowta kuwa dhinta la yucadabuuna waa la cadaabahaya fii qubuurihim qubuurtooda latasmacu ay maqlaysaa aswaatahum sawtkooday maqlaysaa idan dadka qubuuraha eh, ku jira dadka xunxun dadka fiiican mooy intaa xunxun intaana la gaadhinba jahaname iyo aakhirada kale lasii gaadhin qubuurahooda lagu ciqaabhaya lagu cadaabhayaa bahaaimta hataa way maqlaysaa aswaada iyo dhawaaqa ka baxaya hata xayawaanko dhan way wada maqlayan soo marray xalay aqalaynka mooyaane jinniga iyo insiga mooyaane dadka kaloo dhan waxa kaloo dhan makhluuqa way maqlayaan xadiidkaasna saxiix waya imaam dabaraani mucjabka ku saaray mucjab kabiir min xadiis cabdullahi bin mascuud radi allahu tacala canhu xadiidka laba boqol labaatan iyo afraad rasuulku wuxuu ihi ina almayita qofka dhinta meydka idaa dufina markii la aaso samica wuu maqlahayaa khafqa nicaalihim dadkii abaalay kabahooda jaanqaadkooduu maqli idaa wallow canu markay ka jeesadaanoo ka gadoomaan kabaha jaanqaadkoodu maqlahayaa maarata munsarifiina xaaliyan kuwa ka gadoomay bimacnaa samica wuu maqlahayaa kaf can nicaalihim kabahooda shanqarkoodu maqli idaa wallow canhu markay asaga ka gadoomaan munsarifiina xaaliyan kuwa gado markay ka jeedsadaan bmanaa islamarkaaba marka nafti baa lagu soo celinhaya jaanqaadkii iyo socodkii iyo dadka ka sii noqonaya hadaladoodii wixii o dhan bu wada maqlahaya wax xaadir weeya markaa isla markaa markaa suaalihii wii markaa u imanahay xadiikaasaan saxi wahayn dabaraani baa soo saaray min mucjib akabiirka min xadiidi cabdulahi bin cabaas radi allahu tacaala canhuma taasna waxay kutusinaysaa maaragtay uh, radis ku tahay muctasilada iyo khawaarijta iyo firqooyinka daallada ee inkirhaya dhahaya wax nolol oo la soo celinaya midna ma jirto iyo xadiidkaasna radis uu ku yahay xadiidka laba boqol labaatan iyo shanaad rasuulku wuxuu yhi calayh isalaatu wasalaam ina almayita maydka taxduruhu waxaa ku soo xaadira u imanaysa almalaa'ikatu malaa'ig baa u iman malaaig baa u imanaysa waa markii waaa weya naftu ay hayso oo nafta laga qaban nafta laga qaadin bay malaaig u imanaysa sida xale aan soo marray faidaa kaana hadduu yahay ninkaa dhimanhaya arajulu saalixa nin fiican hadduu yahay faidaa kaana arajulu saalixa hadduu yahay yacni qofkaa dhimanhaya ama nin ama naag wuxuu doona qof saalixa hadduu yahay qaala wuxuu dhihi malagib ukhruji nafti wuxuu dhihi ukhruji soo bax ayatuha nafsu ayiba naftan fiicanay soo bax kaanad ahaatay fi ljasadi jir fiican iyo badan fiican baad ku jirtaye soo bax ukhruji soo bax xamiidatan maxmuudatan xaalaata mid la mahday ama ammaanan maarata wa abshiri bishaarayso birawxin raxmad iyo makfira ku bishaarayso iyo wa reexaanin marka catir iyo udug ku bishaarayso iyo wa rabbina hayra kadbaanin iyo rabbi aana ku cadhaysnayn rabbi aana ku cadhaysnayn ku bishaarayso falaa yazaalu ka zuuli maayo malagi yuqaalu laha daalika arrinkii inuu u lehay xataa takhruja ilaa nafta ay ka soo baxdo uma yucraju waa la qaadahaya biha nafti ila asamaai samada kor loogu qaadaya fa yustaftaxu waa la fura waa furitaan baa loo dalbi lahaa ayadii fa yuqaalu waxay malaa'igtii dhahayaan man haadaa qofkan awadaan waayo fa yaquulu malag wuxuu dhihi fulaan weeyaan fa yuqaalu waxay dhahayaan malaa'igtii marxaban soo dhowayn baa u sugnaatay binafsi ayiba naftii fiicnayd oo kaanad ahay fi ljasadi ayib jirhkii iyo badankii fiicnaa ku sugnayd udkhilii soo galba lele xamiidatan maxmuudatan xaalaa tahay mid la mahdiye ama fiican abshirii ku bishaaraysa birawxin raxmad iyo makfiro iyo warexaanin marka udug iyo caraf iyo warabin oo ayra adbaanin falaa yazaalu yuqaalu laha dalika arinka in loo lehy laga zuuli maayo ataa yntahi biha ama xataa yuntaha biha ilaa lala gaadho ila samaa samadii allati taasoo fiiha allahu tabaaraka wa tacaala halkaa xadiidkaas alla uu ku dhex jiray la dhihi maayo maxaa yeele alla makhluuqiisa kuma dhex jiro marka fiihada bimacnaa cala wey samadii alla subxaana wa tacaala dusheedu ku sugnaayo carshigiisa dushiisa ah ilaa samada ay maarata kala tagaan faida kaana maarata ilaa halkaa ay ka gaadhsiiyaan marka xadiidka kii horean soo maray xalay baa tafsiirkiisa dhammaystirhaya oo ilahay baa marka wuxuu leeyahay maarata uktubuu fi maarata kitaaba cabdi fii ciliyiin somayna soo marin idan saasaa laleey marka kadib baa laleehay celiya jasadkiisa ku celiya saasaa laleehay faida kaana rajulu ninka hadduu yahay laakiin asuu qof xun hadduu yahay qaala malagii wuxuu dhaha ya ukhrijii soo bax ayatuha nafsu lkhabiia naftan xunta ahay kaanad waxaad ahaatay fi ljasadi khabii jidh xun iyo badan xun baad ku jiri jirtay ukhrijii soo bax damiimatan madmuumatan xalaata mid caayan oo dhaleecaysan oo ceebaysana tahay wa abshirii ku bishaarayso bixamiimin biyo kulul iyo wakasaaqin dhacaanka ehlunaarka dhacaankooda waa malaxda iyo mililka ka socda jidhka biniaadanka markii la gubo wayaan hasaaqa markaa abshirii ku bishaarayso qutulyooyinka la siinayo bixamiimin biyo kulul oo aad maarata bawl oo aad u kulul iyo wakasaaqin dhacaan malax iyo milil iyo dhacaan ka socda jirka biniaadamka cadaabka iyo waakharu laba qiraa ku sugan waakharu iyo waukharu labaduba aayaddu bay ku soo aroortay iyo waakharu markaa cadaab kale ama acaam kale oo min shaklihi noociisa ah aswaaju noocyo maarata ah maarata ajnaas kala duwana oo cadaabkaas noociisa ama qutulyo noocaasoo kale ahoo kala duduwan oo ciqaabtaas leh falaa marka ukharuna waa la dhihi karaa oo jamaca waakharuna waa la dhihi karaa min shaklihi aswaaj labada qiraba way soo aroortay falaa yazaalu kama zuulha yuqaalu in la dhihi laha ayadi dalika arrinka xataa takhruja ilaa ay ka soo baxdo uma yucraju biha waa lala aadahaya ila asamaai fayustaftaxu waa la furitaan dalbahaya laha ayadii samadii fayuqaalu waxaa la dhihi man haada fayuqaalu marka waxaa la dhihi fulaan weeyaan fayuqaalu waxaa la dhihi laa marxaban dhowaansho uma sugnaanin binafsi alkhabiiati nafsan xunta kaanad waxay ahayd fi ljasad alkhabiis irjicii noqo lalehe damiimatan madmuumatan xaalaha tahay mid dhaleecsanoo caayan fa inaha iyadu laa tufataxu loo furi maayo laa tuftax lagu furi maayo laka adiga abwaabu samaai samada albaabaheeda lagu furi maayo fatursalu waa laga soo diraya min asamaai samada baa laga soo daynaya laga soo celi uma tasiru way ahaanaysaa ila alqabri bay usoo noqonaysaa fayujlasu waa la fadhiisanaya arajulu ninkii asaalixu ee fiicnaa fii qabrihi qabrigiisi baa la fadhiisin hayra fazacin xaaluu yahay mid aana argagaxsanayn walaa mashcuufin uu yahay uusa ahayn marka mashcuufku waxaa weeyaan waa argagaxa ziyaadada ee qalbiga hata kontaroolkiisa uu dhumo wey marka fazaca macaniisu aad u sifog way marka walaa mashcuufin uu yahay mid aana aad maarata argagaxiisu uusan zaa'idhayn ma argagaxsano argagax xad ka baxa iyo mid yartoona midnaba asagoo qofkaa fiican kuma jirto uma yuqaalu lahu waxaa loo dhihi ninkii fiicnaa fiima kunta war maxaad ahaan jirta niyahow fa yaquulu wuxuu dhihi kuntu waxaan ahaa fi lislaam qof muslimaan ahaayo islaamnimadkii ayaan ku noolaan jiray fa yuqaalu lahu waxaa la dhihi maa hada arajul ninkan muxuu ahaa fa yaquulu wuxuu dhihi muxamedun rasuulu llaahi weeye jaana uu noola yimid bilbayinaati min cindi illaahi fasadaqnaahu waan rumaynay fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi calaa maarata hal ra'ayta allaaha alla ma aragtay baa la dhihi fa yaquulu wuxuu dhihi maa yenbaqii awle maaho munaasabna ma aho liaxadin axad an yara allaha ilaahay inuu arko fayufraju lahu waa loo faydahaya furjatun marka dariishada ama albaab qibala annaar fayanuru ilaha naarta uu fiirinhaya yaxdimu bacduha bacda iyadoo qaar kale qaarka burburinaysa is cunaysa fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi undur fiiri ilaa maa waqaaka allaahu tacaala alla wuxuu kaa ilaaliyo kaa badbaadiyey uma yufraju lahu waa loo furjatun qibala aljannati jannada xaggeedii ayaa haddana loo furhayaa fayanquru fiiran ilaa zuhratiha fiiran daldhalaalkeedi iyo quruxdeedi iyo wamaa waxa ku jira fa lahu waxaa loo dhihi haada maqcaduka meesha jannada ka dhigi laheyd weeye lahu waxaa marka cala alyaqiini yaqiin iyo dhabbaad kunta ahaan jirta adduunkaad ku noolad diintaadu wa calayhi yaqiintaasaad mutta ku dhimatay wa calayhi yaqiintaasaad tubcau laguu soo saari doona insha allahu wayujlasu waa la fadhiisanaya arajulu su qofkii xumaana fii qabrihi baa la fadhiisanaya fazican xaaluya mid argagaxsan mashcuufan uu yahay argagaxiisu mid xadkabaxa oo aad u baqahayo lanna wuu og yahay inuusan badeeco wadanin waxa uu ku sugan yahay buu og yahay inuusan waxba haynin buu og yahay fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi fiima kunta maxaad ahaydniyo fa yaquulu wuxuu dhihi laa adri waxba ka garanayo waxaan ahaba fayuqaalu lahu waxaa loo dhihi maa hada rajul ninkan maxaad ka taqaanaa fa yaquulu faqultu ana waan iska idhuun fayufraju lahu waa loo fayday furjatun qibala aljanna fayandur wuu fiirinaya ilaa zuhratiha wamaa fiiha fayuqaalu lahu waxaa loo dhihi undur fiiri ilaa maa sarafa allaahu canka alla waxa uu kaa leexiyey nicmada faraha badan ee lagu gara mariyey uma yufraju lahu waa loo fayday furjatun ila annaar fayandur wuu fiirinaya ilaha naarti yaxduma iyadoo burburinaya bacduha bacdan fayuqaalu waxa la dhihi haadaa maqcaduka goobtaad ka fadhiisan lahayd naarta wayna ka degi lahayd calaa shaki shaki iyo waxaana saxayn baad kunta ku noolaan jirta adduunka alayhi shaki baad muta ku dhimatay wa alayhi shakigaasa tubcau in sha allah lagu soo saari doona baa laleehay xadiikaasna saxiix waa ibnumaajah baa sunankiisa kusoo saaray min xadiisi abu hurayra radi allahu tacala can idan ikhwatii fila xadiidkan iyo kuwii hore way isxoojinayaan labadaa mid unbuu qofku soo geli wey qofkaa yaqiinta ku noolaa inaad tahay iyo qofkaa shakiga ku noolaa inaad tahay labadaa mid baad soo gelaysaa idan shakiga waxaa weeyaan waa qofka diintiisa aqoon baan u lahayn waxbaba macnaheedu looma jeedo inaad caalim noqon laakiin asaasiyaadka iyo waxaad rumaysan tahay iyo asmaada ilaahay sifaadkiisa iyo tawxiidkiisa rububnimadkiisa alla iyo maarata uluhiyadiisa inaad baratid waa hay macruuf marka hay maluuba weyaan mucayan oo fardu cayn ah salaadda aad tukanaysa waxay ku baysgaraysan tahay ma garanaya hadda iska tirahdon salaadda waan iska tukanaya lama rabo waxaas sida nebi maxamed uu yihi haloo tukada inaad u tukatid u weysaysatay baa lagaa rabaa laakiin waxyaaba aana jirin ba haddaad iskala timaadid oo uun dadka weysasana intaad artay iska raacdayn lama rabo waxaas salluu kamaa ra'aytumuunii usalli bu rasuulka ala salaatu wasalaam war u tukada saad ii aragtanano u tukanhaya marka laakiin hadhow haddaa un saa tiraahdo oo saa biyaha intaa ugu soo shubto aad dhegahana kolla saa tiraahdo haddana tii kale saa ku tiraahdo haddana marka hadhowna saa ama sida madaxa u masaxad ama geestan aad ka masaxad ama intan aad tiraahdo ama sidaa aad tiraahdi sidaa inta la yihahdo sidaasaad dhihi waxaa xaggeed ka keentay hadhow qiyaamada meeshaa doonta la aad baa lagu lehay waxan meeshaad ka keentay adaa yaqaane marka haddii dadkoo saa samaynhayna arkaya lagaaba yeelhay markaas waxaadu waa inuu wax yaqiinaba war waxyaabaha kale maadigaaba ah yaqiin baan ku dhaqana oo shay aada hubsanin xoolahaada meel aa hubsanin ma gelinaysa ciddaad u dhibanaysa waa inaad dar ammaanadiisa ka warrama seeya hebel qabiilkiisi waa ayo kankan muxuu ahaa hebel reergaras miyuu ahaa weligii wax ma xaday information baad soo ururi laakiin markay diin timaado fattaqullaha macsa laa yukalif allahu nafsa illaa wascaha wey waa la soo deliishan markaa war waxaa weyaan sidaanu adduunyada ugu dadaalno bayska ugu hooseeya caqiidadaada hagaaji cilmi badan bara laguma leh cilmiga faraha badan waa fardukifaya hal qof haddii magaalada laga helo waa kifaayo wey laakiin waxyaabaha yaryarka inaad barato bayska waxaad ku camalfalaysa iyo wixii lamidka xadiidka laba boqol iyo maaratay xadiidka laba boqol labaatan iyo maaratay lixaad rasuulku wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam ina almayita mayidku la yucadab waa la cadaabhayaa bibukaa'i alxayi qofka nool oohinta u ooyey baa lagu cadaabhayaa oohintaasaa loo qabanaya xadiikaasna saxi mutafaqu aleyh bukhaari muslim baa weriya min xadiid cumar bin khaaab laakiin waxaanu ku soo firsarro weyno inoo iman doonaa waa hadduu dardaarmay wey oo uu yidhahda la ii ooyo oo halii ammaano hadduu yidhaahdo wey hadduu saa yidhaahdo weye markaa maarata laakiin hadduusan dhihin waxaa weyan loo qaban maayo xadiidka rasuulku wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam ina almayita meydka la yucadabu waa la cadaabhayaa bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oo intii u ooyaan calayhi korkiisa loo cadaabhayaa xadiikaasna axmed bin xambal waa saxiix weyaan yaa soo saaray muslim buhaari iyo abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-i min xadii bn cumar xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo sideedaad rasuulku wuxuu yihi bal xadiidkan si fiican u dhegaysta ina haadihi midan alummata ee ummaddaa tubtalaa waa la imtixaami waa la ibtilaynhayaa fii qubuuriha qubuurteedaa lagu imtixaamaya dhibaatooyin badan baa qabriga ka dhex qabsan doona falowlaa an laa tadaafanu inaad isxabaali weydaan haddaana ka baqaynin la dacawtu llaha allah ayaan baryi lahaa an yusmicakum inuu idin maqashiiyo min cadaabi alqabri qabriga cadaabka ka dhacahaye dadka la cadaabaya dhawaaqooda ayaan ilahay intaan baryaa lidin maqashiin lahaa alladii cadaabkaasoo asmacu minhu anuu aan maqlahayo tacawaduu ka magangala bilaahi alla waxaad ka magan min cadaabi naari cadaabkaasaad maqla aan idiin warramahaya qabriga ka dhexdhacahaya rabbi subxaana wa cadaabka ka magangala min cadaabi naar naarta cadaabkeeda ka magangala tacawaduu ka magangala bilaahi alle min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa alla ka magangala tacawaduu bilaahi alle ka magangala min alfitani fitanta ilaahay ka magangala maa dahara midda muuqata minha xaggeeda iyo wamaa badana waxa qarsoon tacawadu ka magangala bilaahi alle min fitnat dajaal ilahay ka magangala xadiikaasna saxiix wayaan muslim iyo axmed bin xambal baa soo saaray min xadiiثi zayd bin haabit idan ina hadihi اlumma tubtala fii qubuuriha wey qubuurteedaa lagu imtixaamay ibtilaa iyo ikhtibaar iyo jirab iyo dhibaatoo dhan baa qabriga ku haysanayo falowlaa anlaa tadaafanuu ladacawtu laha an yusmicakum min cadaabi اlqabri اladii asmacu min idan xikmaddanna looga qariya waa halkaa wey inaad ishabaali weydaan haddaana ka baqaynin ilahay baan baryi laha markaasa ladin maqashiin laha laakiin haddii la maqli lahaa miyaa la ishabaali lahaa bannaankaasa asagoo joogaa cadaabkiisa aad qofka maqli dawaaqa ka baxaya iyo daryaanka ka yeedhi iyo buruska lala dhacayo iyo waxa ka bixi hadde qof ku ehelkaadi waaa lagu samaynaya miyaad u dhawaan kartaa waa la kala carri lahaba ama mabayna qaadi kareen waama dhiban lahaynba qayladaa naxdintaa naxnaa wadnahana istaagay lama dhiban lahaynba oyna taxamuleenba saa darteed baa raxmad naloo naxariistay iyo inaanu is darteedba nalooga qariyey wa haddii naloo furi lahaa wax isxabaala lama arkeen wax adduunyo dambe u shaqaystana lama arken masaajidda ma dhex fadhihi lahayn maxaa yeelay sawdkaad maqashay daryaankaad maqashay markii la nin kastaba hawshaasaa ku sugaysa haddi waxoo dhanba waa la dhigi lahaa waxoo dhanba waa la dhigi lahaa oo maaragtay halkaasaa la dhigi lahaa xadiidka kale laba boqol labaatan iyo sagaalaad ilahi subxaana wa tacala hanaga badbaadiye cadaabulqabrigaas xadiidka laba boqol labaatan iyo sagaalaad rasuulku wuxuu yidhi suuratun suurad suuratu tabaarak suuradda la yahay suuratu tabaarag hiya iyadu almaanicatu midda badbaadisa weeyaanoo ka hor istaagta min cadaab saaxiibkeeda min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa midda munjiyaadka ee ka badbaadisay ka tahay xadiikaasna waa xadii saxiixa weyaan ibnu marda wehi baa soo saaray min xadiii ibni mascuud suuratu tabaarak suuratlmulki baad garanaysaan hiy almaanica baa min cadaab qabr qofku hadduu daa'ima akhriskeeda wey yani suuratlmulki waxyaabaha waxay ka tahay cadaab qabriga lagaga badbaado marka rasuulku wuxuu hi suuratu tabaarak hiya ayadu almaanicatu midda ka mancida weeyaan saaxiibkeeda min cadaabi alqabri goormaa la akrinaya imaam tirmidi wuxuu soo saaraya kitaabkiisa sunanka oo sheekhalbaanina uu saxiix ka dhigahaya rasuulku markuu seexanhayo aliflaam mim tanziil maaratay yuu akhrii jiray iyo suuratu tabaarak labadaasu markuu seexanhayo buu akhrii jiray idan markaa seexanaysa suuratulmulk waa soddon aayadood wey haddaad marka seexanaysiba aad akride in sha allahu tabaaraka watacaala min almunjiyaad bay kamid tahay waxyaabaha cadaabalqabriga lagaga badbaado laakiin waa inaad waaa w waxaad ku darsataa inaad macaanideeda garanaysid ood fahansan tahay ood macaanaheedii aad dhuuxaysi ku darso suurat tabaarak marka xifdiskeeda waa sahlan tahay ha la xifdiyo yaasiinkaba waan xifdihi jiray soo yaasiinka ma taqaanaa oo xirsiidhka looga soo yaasiin la xirsiidh maahan jira bal meel oga raadiyi yaasiin xirsiidhkiisa caqiidadu ka hadlaya yaasiinku caqiidu ka hadlaa iyo waxyaabahaasuu ka hadlaa laakiin libaax soo dhacay cadow soo socda iyo yaasiin xaggee marka uu kaga aadan marka yaasiin baa yaasiinka qofaan quraan ba aqoonay yaasiinka xifdisan baad arki afar yaasiin soo akhriya shan yaasiin akhriya waa fagaagsiga qur lagu fagaagsan jiray weeyaan ee wax ku soo arooray ma jirto xadiid daciif oo mawduuca soo arooro likulli shayin lahu qalbun wa qalbu lqur'aani yaasiin waa mawduuc waxba aan ka jirin shay kasta qalbi buu leehay qalbiga qur-aankana waa yaasiin waxba kama jirin waxaas waa been abuurasho weeye oo hiy almaanicu rasuulka ala salaatu wasalaam cadaabulqabriga ayay saaxiibkeeda ka badbaadisaa aad baan ugu baahannahay ma xawajana ilaa haada aad baan ugu baahannahay inaanu suuraddaa xifdino suuradda tafsiirkeeda ibnu kaiir hadda u noqotaan israa'iiliyaad fara badan iyo khuraafo fara badan buu soo aroorinayaa oo axaadiia kadibna waxba kama jiru dhihi bimacnaa qof saasa la sheego suuradda akhrii jiro saasay tiriyo saasay u hadashayo kan bay tiriyo keer bay tiriyo waxaasoo dhan waxaan waxba ka jirin inta sugnaata waa marka waxa kale lakiin aqlabka israailiya bay badan yihin xadiidka laba boqol iyo soddonaad rasuulku wuxuu yidhi cadaabulqabri cadaabuulqabriga xaqun weeyaan waa shay xaqa laabudda waa shay xaqa wey oo in la rumeeyo ay waajib tahay oona dhici weeyaana hadda aduu ilaahay kaa badbaadiyo qofka luu qabsanaya waa shay jira weyaan cadaabuulqabriga marka ha inkirina way inaad rumayno waa shay waajiba wey xadiidkaasna saxiix weyaan khadiib albaqhdaadi baa kitaabkiisa taariikh ku soo arooriyey xadiidka laba boqol soddon iyo koobaad rasuulku wuxuu yihi tacawaduu ka magangala bilaahi alle min cadaabi alqabri cadaab alqabriga ilahay ka magangala tacawaduu bilaahi alle ka magangala min cadaabi الnaar naarta cadaabkeeda ilahay ka magangala tacawaduu ka magangala bilaahi alle min fitnati اlmasiix اdajaal ninka masiix dajaal yahay fitantiisa ilahay ka magangala tacawaduu bilahi alle ka magangala min fitnati اlmaxya wاlmamaat geerida iyo nolosha fitankeeda rabbi subxaanaه wa tacaala ka magangala xadiidkaasna waa saxiix weeyaan muslim iyo nasa'i baa warinay min xadiis abi hurayra radi allahu tacaala canh xadiidka laba boqol soddon iyo labaad rasuulku wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam zawjaadkiisa zawje kamida oo umma xabiiba la dhihi jiray oo abu sufyaan dhashay mucaawiya ay walaala hayeen qad sa'alti intay ducaysatay ducay maaratay ducaysatay marka ducadii buu rasuulka la hadlaya wuxuu leehay qad sa'alti illaaha rabbi subxaanahu wa tacaala waxaad weydiisatay liaajaalin aajaal madruubatin la dhammaystiray aajaal la koobay oo la qoray oo dhammaatay baad ilaahay weydiisanaysaa ood leedahay maarata ah, in la koriyey wax lamida iyo wa ayaamin macduudatan ayaamo la tiriyey iyo wa arsaaqin maqsuumatin maqsuumatin la qaybiyey iyo risqin la qaybiyey la qariro qof kasta inta loogu talagalay la qoray arrin dhammaatay baad ilahay weydiisanaysaa laa yucajil marka lama dedejiyo shayan shay oo minhaa maarata cimrigan iyo ayaamahan iyo risqan wax laga soo dedeji ma qabla xallihi wakhtigiisa ka hor wax lasoo dedejin kuma jiro walaa yuakharu lagamana dibdhiga minha xaggeeda shayan shay bacda xallihi walow kunti haddaad ahaan lahayd sa'altillaaha alla mid weydiisataa an yuciidaka inuu kaa magangeliyo min cadaabin cadaab fi naari naarta cadaabkeeda inuu kaa badbaadiyo iyo wacadaabin cadaab fi qabri uu kaa badbaadiye yaa kaana khayran ku khayr badnaanah laka adiga oo waa afdal ku fadli badnaan lahayd yani uma xabiiba oo zawjadiisa ah baa waxay tiri alla waxaan ku weydiisanaya allahuma ticnii bizawji rasuulilahi allah igu raaxay bay oo joogta noloshaannada ka dhig zawjkayga rasuulka hayga dilin oo muddo cimri dheerna wada sii wa biabi aabbahay abi sufyaanna allow asna igu rax intaan noolahay ha dilin bimacnaa noolahay allow zawjka iga dilin intaan noolahayna aabbahay ha iyo wa biakhi walaalkay mucaawiya tir saddexdaaba intaan noolahay allow igu raaxay bay tiri noloshooda eh, oon daa'im ay noqoto bimacnaa intaan joogo zawjkaygii iyo walaalka iyo aabbahayna ayaguna ha noolaadeen bimacnaa haddii geeri timaada aan ka hor dhinto ayagoo joogaan ka hor dhinto ee anoo jooga ha dilin way taasay weydiisatay markaasuu rasuulku wuxuu ilahay waxaad weydiisanaysaa aajaal dhammaatay oo laqoray la qoray oo maaratay la madaleeye iyo ayaamo tirsan hadda ajashu waa shay xisaabsan wey iyo risqi la qaybiyey yaa oo wax laga soo hormarin iyo wax kadib dhic midna aan jirin haddaad rabbi weydiisan lahayd ood ka magangeli lahayd cadaabta naarta iyo cadaabulqabriga kaaga khayr badnaan lao kaaga fadli badnaan laha buui u kacday waxaad shaqaba ku lahayn oo wax laga soo ajasha lasoo hormarin maayo cid maarata risqiga wax laga bedeli ma jirto shay dhammaaday baad marka yaad u kacday xadiikaasna saxix wayan axmed bin xambal iyo muslim waa soo saarey min xadiid ibni mascuud radi allahu tacaala canh rasuulku wuxu hi xadiidka kale laba boqol iyo labaatan iyo eh, laba boqol soddon iyo saddex rasuulku wuxu hi alayh isalaatu wasalaam low aflata hadduu ka baxsan lahaa aflata wey low aflata hadduu ka baxsan lahaa axadun axad min damati alqabri qabriga is-imaanshihiisa iyo isku dhaca qabrigu isku dhacayo ducidun ka baxsan lahaa la aflata waxaa baxsan lahaa haada sabiyu cunugan hadda aan xabaalay baa ka baxsan laaba rasulka ala salaatu wasalaam xadiikaasaan saxi waaya abaraani mujakiisa mujakiir ku soo sarmay xadii abi ayub alansaari radi allahu tacala canhu axad un hadduu ka badbaadi lahaa qabri isu tegey cunugan sabigan aan hadda xabaalay baa ka badbaadi lahaa idan sabigiiba hadduusan badbaadin innaga xaggeen joognaa wey low aflata waa kii xadiidka aflatan waa ki xadiidka in allaha la yumhilu aaalim qofka aalimka ilaahay wuu sugahayaa oo wuu u kaadinhayaa xataa idaa akhadahu lam yuflithu bimacnaa ma sii daayo wey ama lam yaflut canhu kama baxsado wey marka low aflata hadduu ka baxsan lahaa ahadun ahadun min damati alqabri qabriga isu-imaashihiisa isku dhicitaankiisa la aflata waxaa baxsan lahaa haada sabiy waa ka badbaadi lahaa idan hataa sabigaa dusmar ka badbaadin innaga xaggeen joognaa weye xadiidka laba boqol soddon iyo afraad rasuulku wuxuui low naja hadduu badbaadi lahaa axadun axad min damati alqabri qabriga isu-imaanshihiisa isku dhicitaankiisa hadduu cidun ka badbaadi lahaa lanaja waxaa badbaadi lahaa sacd bn mucaada badbaadi lahaa walaqad duma waa lisu dumay waa laisku dhuftay qabrigii damatan dumitaan uma ruukiya canhu markaa waa la kala fogey kadib marka qabriga waa laisku dhufan dhufasho aadaa laiskugu dhufan kadibba haddana markaa la kala fogeynaya oo maarata qofkii ficnaa loo kala fogeynaya iyo wixii lamidka ama qabriga sacad waa laisku dhuftay kadibna aad baa loo kala fogeeyey marka ruukhiyada marka canhu waxa macnaa walaqad uma waa laisku dhufanayaa maarata damatan dhufasho uma ruuqiya canhu marka kadib ayaa laga fogey marka ama walaqad uma waa laisku dhuftay qabrigiisa cad lumata marka dhufasho oo maarata labadiisi dhinac uma ruuqiya canhu kadib haddana loo waasiciyey idan qabrigu waa isku dhacaya kadib laakiin qofka duu fiican yahay waa loo waasicinaya sida noo iman doonta laakiin qof xun hadduu ahaa feedhihiisii o dhan baa isdhaafaya xadiikaasna saxiix wayaan dabaraani baa soo saaray min xadii ibn cabaas radi allahu tacala canhuma xadiidka laba boqol soddon iyo shanaad rasuulku wuxu low naja axadun axad hadduu ka badbaadi laha min damati اlqabri lanaja hada sabiyu sabigan baa ka badbaadi lahaa xadiikaas saxiix weyaan maarata abu nucaym abu yacla baa marka kitaabkiisa almusnad musnadka ku soo saaraya almusili marka diya mukhtaarana almaqdasi asna uu soo saara xadiika min xadiid anas xadiidka laba boqol soddon iyo lixaad rasuulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam lowlaa an laa tadaafanuu inaad isxabaali weydaan haddaana ka baqaynin la dacawtu llaha ilahay baan baryi lahaa an yusmicakum inuu idin maqashiiyo cadaaba alqabri qabriga cadaabkiisa dhacahaya inuu ilaahay id maqishiyaan alla baryi lahaa haddaana ka baqaynin inaad isxabaali weydaan marka laakiin kaa darteed baan ooga baqaya saas darteed baan ilahay u baryeynin inuu ilahay idin maqishiyo xadiikaasna saxiix waaya axmed bin xambal iyo abu daawuud iyo nasaa iyo muslim baa soo saaray min xadiisi anasin radi allahu tacala canhu xadiidka laba boqol soddon iyo toddoba rasuulku wuxu uhi maa ra'aytu maana arag mandaran daymo qad weligay ilaa walqabru qabrigaa afdacu minhu kasii xun daymo xun ama wax la fiiriyo xun weligey ma arag ilaa qabriga kasii khatarsan mandarka qabriga waxa ka dhacay maa ra'aytu maana arag mandaran daymo makaanu daymo ama meel la fiiriya qabdu weligey ilaa walqabru waa afdacu minhu kasii cumrka qabriga waxa ka dhici ama qabriga daymadiisa iyo mugdigiisa markaad fiiriso iyo godkiisa intuu dhan yahay daymo la fiiriyo qabriga ugu silid markaad godka iyo iilka luugelay intuu dhan yahay yaradaada aad aragta iyo sida eheladaadii o dhan ayna daqiiqad ugu sabrino lagaa soo kala cararayo dayma la fiiriya qabriga ugu liitu rasulka alayh isalaatu wasalam xadidkaas xasan wayn tirmidi ibni maaja iyo xaakim baa saaray min xadii abi hurayra radi allahu tacala canh xadiidka laba rasuulku wuxu uhi maa min shayin shay ma jiro lama kuma aan aan aray uruytu mid la itusiya shay aan la itusin ma jirto ilaa ra'aytu waan arkay fii maqaami istaaggayga haada ee kana goobtan aan taagnahay baa laigu tusay xata aljanna iyo wanaar hataa naartii jannadii baa la itusay goobtan aan taagnahay walaqad uuxiya waxaa laii waxyooday ilaya aniga waxaa liii waxyoodu rasuulku yidhi anakum idinku haddaad dad muslimiina tihiin tuftanuuna in laydinku imtixaami doono fii qubuurikum qubuurtiina laydinku imtixaami doonaa mila aw qariiban wax u dhow min fitnati masiixi dajaal masiix dajaal sida laydinku imtixaami doono wax iyadoo kale ama u dhow waa laydinku imtixaami doonaa yu'taa waa la keenayaa axadukum axadkiin waa loo imanhayaa axadukum axadkiin fa lahu waxaa loo dhihi maa cilmuka bi hada aqoontaa ninkan u leedahay muxuu yahay faama almuminu muminkii aw ilmuuqinu kii yaqiininhayey fayaquul wuxuu dhi huwa muxamadun waaya rasuululahin ah jaana wuu noola yimi bilbayinaati buu noo keenay walhuda hanuun faajabna waanu ajibnay wa amanna waan rumaynay watabacna waanu raacnay huwa muxamadun weyaan alaaan saddex jeer buu dhihi fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi markaan nam seexo saalixan xaalaata qof fiican qad calimnaa waanu ogeyn in kunta inaad ahayd in kunta inaad tahay lamuuqina bihi arrinkaa nin yaqiinah inaad tahay baan ogeyne seexaa laleehay marka waama almunaafiqu qofkii munaafiqaha aw ilmurtaabu shakiilow ahay shakisnaa caqiidadiisa bays aan lahayn fayaquulu wuxuu dhihi laa adri waxba kama ogi anugu samictu naasa dadkii ayaan maqlay yaquuluuna ayagoo dhahayan shayan faqultu waan iska daba idhi markaa immarka waxa wey ima cibaaliya qofkaas dadka muu iska raacaya xadiikaasna saxiix weeyaan axmed bin xambal iyo muslim iyo bukhaari baa soo saaray min xadiisi asma bint abi bakr baa rasuulkana ka warinaysa radi allahu tacala can idan dadkii baan iska raacay marka raacitaanki waxaa kuma afcin calaa cilmin inaad ku socoti baa la rabaa xadiidka laba boqol soddon iyo sagaalaad rasuulku wuxuu yidhi idaa ra'a almu'minu qofka mu'minka hadduu arko hadduu arka maa fusixa lahu waxa loo waasiciyey fii qabrihi qabrigiisa inta loo waasiciyey fayaquulu markaasu wuxuu dhihi dacuunii iga taga ubashir aan u bishaareeyo ahli ahelkayga fa yuqaalu waxaa loo dhihi lahu asaga uskun deg dega baa leelahay meesha weli lama gaadhin hawlaha kale halkan iska deg raaxadani inta yaamadu ay ka dhacayso halkan iska degano walaleha xadiikaasna saxiix weyaan axmed bin xambal iyo dayaalmaqdesi baa soo saaray min xadii jaabir bin cabdillah radi allahu tacala canhuma idan waa nicmada qofka muslimka oo ilahi subxana wa tacala u naxariistay qabriga nicmada lagu tusaayo xadiidka laba boqol iyo afartanaad rasuulku wuxuu yidhi idaa qubira haddii la xabaalo almayitu meydkii ataahu waxaa u imanaya malakaani laba malag aswadaani oo madmadow asraqaani oo buluuah marka indhahoodii wa laba buluuah markaa yuqaalu liaxadihima midkood waxaa la yidhahdaa loo magaciisuu yahay almunkar baa lahahda waliaakhari ka kalena annakiir baa lahahdaa fayaquulaani waxay u dhahayaan maa kunta taquulu fii hada arajul horta bidhaantoodaba bidhaan la firin karaan ahayn mugd madow ay leeyihiin iyo asraqnimo indhahooda bulu ay yihiin iyo khatarnimadka ka muuqdayo qofka la argagixiba fayaquulaani waxay dhahayaan maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaad taqaanay fayaquulu wuxuu dhihi maa kaana yaquulu waxa uu dhahaya qofka hadduu ficno huwa cabdullaahi weeyaan iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa weeye ashhad waa qofka ficno ashhadu waxaan qirhayay allah ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusa jirin ila allahu alla mooyaan wa anna muxamadan nabi maxamedin cabdi addoonkiisa inuu ahaa wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu ahaa fayaqulaani waxay u dhahayaan marka qad kunnaa annaguna waxaanu nahayn naclamu kuwo og annaka adigu taquulu arrinka inaad dhihi jirta baan annaguna ognahay malaigti waa makhraati kacayaan annaguna inaad saa aad ahayd baan ognahay uma yufsax waa loo waasicin marka waa loo waasicin lahu asaga fii qabriga qabrigiisa sabcuuna diraacan oo fii sabciina lagu dhuftay markaa toddobaatan lagu dhuftay toddobaatan imisay noqon markaa dadka xisaabta away ah eh, dhigta aye shiine imise wey sabcuuna hoos maxaa u fooras xisaabta haye imise wey afar kun iyo afar kun iyo sagaal boqola ah. toddobaatan toddobaatan lagu dhuftay waka marka sabciin marka marka fii sabciin wey marka intaasa loo waasicinaya macnaheedu culimmadu waxay leeyihiin cadad ahaan kuma jaangoona bimacnaa waa tusaale lagu tusina bimacnaa intay dhanta baaxadnimo inay aad loo waasinay ma lagu tusin mooyaane waxba shardima inay toddobaatan iyo toddobaatan noqotee inay ka badataa suurtagala bimacnaa waxaa lagu sawirayaa inay in badan loo waasicin markaa qabrigiisa baa loo waasicinaya wey ilahi subxana wa tacala kuwa hanugu daro uma yunawar marka waa loo nuurinaya lahu asaga fiihi qabrigii marka saa loo waasiciyaa nuura loo gelinaya iftiin uma yuqaalu waxaa la dhihi markaa namseexaa laleh fayaquulu wuxuu dhihi arjic waan noqonaya ilaa ahli ehelkayga faukbirhum waan u sheegi fayaqulaani waxay udhahaya nam seexo ka nawmati alcaruus qofka caruuska hurdada uu seexdo alladii caruuskaasoo laa yuuqidhu uusa toosinaynin ilaa axabu ahlihi ehelkiisa kan loogu kalgacayba ilah aggiisa qofkuu dadka ugu jecel yahay basaa toosiiya hurdadu qofkaas seexdoo kale seexaa laleeh xataa yabcaahu allaahu alla ilaahu intuu ku soo saaro qofkan mid madjicihib goobta uu seexday daalika arrinka waa seexanaya sida qof aroos galay hurdadiisa oo kale u seexaa laleeyahay suu u seexdo ilaa bacada markii la gaadho ilahay soo saaraya soo halkii sida u jiif kaannamaa isagoo daqaa'iq jiifinoo kale unoqonaysaa maca rawxun wa reexaan baa loo furaya oo jannatu naciim baa loo furi wain kaana munaafiqan hadduu yahay ciyaada billaah qaala wuxuu dhehi samictu waan maqlay annaasa dadki yaquuluuna ayagoo ku hadlayaan qowlan hadal faqultu waan idhi milahu mialkooda ma iska idhi un laa adri ma ogi laakiin nin yaqiin ku dhisnaa wax oga maba ahaynba fayaqulaani waxay u dhahayaan qad kunaa anaguna waxaanu ahayn naclamu kuwa og annaka adigu taquulu daalika inaad iska dhihi jirta oda aqoon aadu lahayn oo dadka iska raaci jirta baan anagu ognahay oo bugtaa iska haysan jirta fa yuqaalu lilardi arladiibaa waxay u dhahayaanoo qabriga ilta'imii calayh isku soo dhac baa lele isu imow ilti'aamka waxaa weeyaan dhacan iyo dhican isku imaada w saa isku imaada ilta'imii calayhi baa lele makaan ijtamicii macnaheed saa weya indamii wajtamicii weeyaan qabrigii baa lele isku soo dhaca fataltaimu calayhi ardadiibaa isku imanaysa qabrigiibaa labadiisa dhinac isku soo dhacaya fatakhtalifu waxaa isdhaafi adlaacuhu feedhihiisibaa isdhaafaya falaa yazaalu kuwa midigtaana bidix bay gelhayaan kuwa bidixdaana midig bay gelhayaan ciyadan bilah falaa yazaalu fiiha xaaladaa ka zuuli usmaan mucadaban in la cadaabhayo xataa yabcaahu اllahu ilaa ilaahay ka soo saaro min madicihi daalika goobta meel jiifba maahe ciqaabta uu ku jira ilaah maxsharka laga soo saaro halkaasuu ku jiraya idan intaana maxsharka la imaninba labada qof sooma kala fogo midna waxaa leelahay nin aroosa sidiisoo kale u seexo midna waxaa maarata feedhihiisibaa isdhaafaya ciqaabtaasuu ku jirhayaa ilaa marka maxsharka laga soo gaaro ciyaadan bi ilahi subxaana watacala hanaga badbaadiye dadkaas xadiidkaasna xadiid xasana ah weeyaan imaam tirmidi baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacala canhu idan waa xaalad khatara ikhwati filaahi xaalad khatara oono garanti u hubna weeyaan in la marahayo ilahi subxana wa tacala dadka fiican hanugu daro in laakiin loo shaqaystaa la rabaa Ah, tarju najaata walam taslig masaalikaha dayac soo maray wey najaad iyo badbaadaad raadinaysa jidkii lagu badbaadi lahaana ma hayse ina safiinata laa tajri cala alyabisi doontu meel yaabis oon biyo lahayn kuma socon karto idan badbaadada ilaahay ka rajee laakiin qaabkii lagu badbaadi laha wa inaan la nimaadno wey xadiidka laba boqol iyo afartan iyo koobaad ina alcabda addoonkii idaa wadica haddii la dhigo fii qabrihi qabrigiisa oo watawallaa ay ka jeesadaan canhu xaggiisa asxaabuhu asxaabtiisa ay u darca nicaalihim kabahooda jaanqaadko shanqarkooda sawdkoodu maqli ataahu waxaa u imanhaya isla markiiba malakaani laba malag baa u imanhaya fa way fadhiisinhayaan fayaquulaani lahu waxay u dhahayaan maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaad dhihi jirtay bay ku dhahayaan famaarti markay saa ku dhahaan fa yaquulu maa kunta taquulu fii hada arajul limuxamed bu ujeedaya ujeedaan faama almuminu qofka muminkaa fayaquulu wuxuu dhihi ashhadu waxaan qirahay anahu asago cabdullaahi addoonkii ilaahay inuu ahaa wa rasuuluhu rasuulkiisana inuu ahaa fayuqaalu waxaa loo dhihi marka undur fiiri ilaa maqcadika makaanu fadhigaada min anaari aad ka fadhiisan lahayd qad abdalaka allaahu ilaahay baa kugu bedelay bihi naartii maqcadan goob min aljannati jannadu ilahay kugu bedelay naartii baa lagaa bedelo janna ilahay kugu bedelay fa wuu arkayaa jamiican labadoodiiba wuu arkayaa naarta meeshu ku iyo jannada meeshu ku labadiiba wuu arki wa lahu waa loo waasicin fii qabrihi sabcuuna diraacan toddobaatan o dhan baa loo waasa todobaatanka lagu dhuftay wayumlau calayhi dushiisa waa laga buuxinayaa khadiran baa laga buuxin khadiran udug weyaan iyo reexcano wey iyo barfuun wey yuu marka ku fasiraya faydulqadiirka almanaawi oo sharxa kitaabkan wuxuu ku fasiraya khadirkaas maaragtay waa waa caraf wey reexaan weye udug iyo barfuun baa lagu shubayaa wey wayumlau calayhi dushiisaa lagu shubaayo laga buuxinaya khadiran marka udug iyo reexaan iyo marka cadir ilaa yowmi yubcauun ilaa maalinka la soo saaray laga gaadho buu xaalada ku jirhayaa oo udugaas iyo barfuumka iyo reexaanta udug iyo saasuu ugu jirhaya meeshii qabrigaa loo waasiciyey wa ama alkaafiru gaalkii aw ilmunaafiqu munaafiqii fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi maa kunta taquulu maxaad dhihi jirta fi hada rajul fayaquulu wuxuu dhihi laa adri waxba kama ogi kuntu waxaan aha aquulu mid ku hadla maa yaquulu naasu dadka waxay dhahaan baan ana ka daba dhihi jira fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi laa darayta waxaa ogaanin waxba ha fahmin walaa talayta waxana ha akhriin ama laa darayta waxba ha fahmin waxba maada fahmi jirin walaa talayta dadka wax fahmayna maada raaci jirin wey oo maada taqliidin jirin uma yudrabu waa lagu dhufanhayaa bimidraaqin baa lagu garaaci dube oo min xadiidin markaa bir ah larbatan dhufashaa lagu dhufan bayna udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda ayaa lagala dhacayaa fayasiixu wuu qaylihayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa ay uu maqlahayo man yeliihi hareerihiisa iyo wixii ku dhowo dhan ay maqlahayaan hayra aqalayn labada bini aadamka iyo jinka labadaa waxaan ka ahayn wayudayaqa calayhi qabruhu qabrigiisana waa lagu cididhayaao aad baa laisugu keenhayaa xataa takhtalifa alaachu ilaa ay faydhihiisa isdhaafaan marka xadiikana kuwii horu la macno yahay yasmacuhaa man yelihi markuu lehay macnaheedu maaha qabrigiisa waxa ka fog inayna maqlaynin yacni waxa ku hareeraysan oo nabaadaadka iyo malaa'ig iyo waxoo dhan makhluuqo dhan iyo xayawaanaadka o dhanba maqli kuwa u dhow iyo kuwaan u dhammeey maqlahayaan sawdkiisa ilaa jinka iyo insiga labada amaan loo ogolayn xikmadda looga qariyana waa midda aan soo maray xadiikaasna saxiix wayn axmed bin xambal iyo bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa ayaa soo saaray min xadiidi anas bin maalikin radi allahu tacala canhu xadiidka laba boqol afartan iyo koobaad rasuulku wuxu yhi calayh salaatu wasalaam almayitu meydkii yucadabu waa la cadaabhayaa bibukaa'i alxayi ka nool oohinta u ohaya loo cadaabhayaa idaa qaaluu markay dhahaan oohinta waa cadudaah kii xubnahayga ahaayow xooggayga kii ahaayow waa kaasiyaa ka ii jiray dharka ama aradbaxa ii gadi jirayo waa naasiraa ka ii gargaari jirayo gargaarahaygiyo waa jabalaah kii buurtayda ahaayo bimacnaa xooggii aan ku tiirsanaan jiray buurta ii ahaayo iyo wanaxwi haada waxaasi wax lamid ah hadday dhahaan qaabka ugu ooyaan baa loo ciqaabahaya yatatactacu markaa waa argagaxi markaa argagax baa gelhaya markaa tactacu waxaa weeyaan waa argagaxa qofka fasaca ku dhachaya wey marka waa maarata waa argagaxaya wa marka waxaa la dhihi asagii anta kadalika ma saasaad ahayd anta kadalika ma saasaad ahayd miyo dadkan waxay sheegaan ma qaabkaasaad ahayd ma buurtoodii baad ahayd iyo xooggoodii ma naasirkoodii baad ahayd ma makii anfici jira baad ahayd anta kadalika anta kadalika baa lagu dhig saasuu u gariir markaa qofka hadduu markaa uu isagu uu dardaarmayo habka haliigu ooyo uu yidhi waa loo ciqaabaya laakiin hadduusan waxbaba laa min baciid walaa min qariib uusan waxba ka ogeyn laba qaban mahayo wey xadiikaasna xasan weyaan axmed bin xambal iyo ibnu maaja baa soo sar min xadii abu musa alashari innaga waxaa weeyaan arrimaha waa loo badan yahay maxaan jeeda dad badan baa arrintaas oohinta in weliba khaasan dumarka oo kale inay maaragtay oo dhawaaqaan oo madxi fara badan jaahiligi baa wuxuu samayn jiray qabla alislaam ayaa waxay dhihi markuu qof dhinto dad baa loo mari jirayoo maxaasin usahata kuwa uu lahaa iyo wuxuusan lahayn wanaagyaal uu lahaa iyo wuxuusan lahaynba baa la tirin jiray kii geesiga ahayo kii deeqsiga ahayo kii cadowga dhicin jirayo kii dadka guryahooda ku weerari jirayo kii markii magaciisa la maqla kala carari jirayo kii kan ahaayo waxaasay tirin jireen saasaa markaa meelaha naadiga isugu yimaadaan iyo suuqaqa iyo meelaha maaragtay eh, eh, maxfalyaalsha halkaasaa la istaaga oo laga dhawaaqi jiray innagana qudhigeenna qaar baar jira meelaha haweenku markay oyhayaan madxi fara badan bay tiran hataa geed xumaa dadka ugu khatarsanaa oo ugu dhib badna markuu dhinto maxaa maamaha soomaali baa jiri jirta maxaa la dhihi jiray haddaad ammaan doonina hay maamaada maxay adigaa kuu sheegaya maxaa kasibir adig haddaad ammaan doonayna dhimo haddaad cayd doonayna guursaa la dhihi jira ma maqasha arrintaas ah, ammaan haddaad doonayso geeri marka waa inaa dimo idan wax ku khariban haddaad ahay hebel aad ah, iska dhaaf hebel waxoogaha kan bu ahaa geedka ugu fiican haddaad haddaad guursatana cayn baa lagaala daali waa kan weeye kaar weeye kaar weeye marka waxba kama jir marka marka lama ogolo arrimahaas waxaa soo hoosgeli nacyiga nacyiga maxay tahay ogeysiiska ama jornaalka qofka lagu qorayo iyo waxyaabahan adeecada laga sheegi oo waxaa laleeyahay maalan tacziya waxay u darhayaan ninka hebel meelheble ku dhintay iyo kan kan kan iyo kan war qofkii hadduu dhintay ilahay u naxariis haddaa u tacziyamaysa telefon u dir eheladiisa telefon caada ugu diro ilahay subxana wa tacala isagana u naxariis ina lilahi ma akhad walahu ma acaa wa kullu shayin cindahu biajalin marka maaratatasiyasa laakiin inaad jornaal ku soo qortay ama b b sda laga soo daayey waxaad maqlaysa hebel tacziyadiisa b b sda intaasoo qof waxba kama jira waxaas jaahiligiibay lamid tahay khatar weeye arrinkaas waxaa kaloo bilmunaasaba halkaan ku baraarujinaynaa kelimaadka la isticmaalaa khaa wey marxuumkii khaa wey qofka in loo naxariista in kale maada warhay marxuumkii hebel ahaa ma maqashan weligin waxaasa la dhihi marxuumkii hebel ahaa qabrigan waa qabrigii marxuumkii baa lagu dhihi ama marxuumkii hebel ahaa markuu geeriyooday inuu marxuum ahaa maadaa warhay in loo naxariistay iyo in kuwa qabriga lagu cadaabahay inuu aha ma baad u haysaa lama dhaho midaas marka lama ogolo arrintaa mamnuuc waan sharciyan ma banaano waxaanu ilaahay u rajaynaynaa inuu ilaahay u naxariista mooyaane marxuum inaad waa jazma weeye waad goynaysa in loo naxariistay marxuumiinta inuu ku jira ad um goynaysa lama ogolo midaas waa arrimaha khata ee la isticmaali ka mid yahi marxuumu fulan baad maqli tacziyada maaratay telefishinka maarata laga sheegi ama adeecooyinka laga sheegi ama b b sida laga tabinhayo iyo wixii lamidka laakiin min baab iliclaan haddii janaazadiisa hala badiyo ay tahay oo maala masaajidka kaloo la sheega waa laleeyahay qof baa geeriyooday berrina masaajidkaa la keenayaa war janaazadiisa soo badiya hadday tahay taas waxaa weeyaan waa baab fiican weeye oo janaazadiisa loo badiya hadii laleehay oo maarata dad badan si u yimaadaan oo janaasid maxaa yeele rasulka alayh wasalaam wuxuu yidhi najaashi akhuukum najaashi baa la oofsaday buu marka berri baan ku tukanayna maarata ama ku tukanaynaa soo baxuu yidhi rsulka alayh wasalaam wuu sheegay walaalkii najaashi baa la oofsaday buu oo dhintay oo ardulxabasha ku dhintay marka soo baxuu yidhi aan ku tukan noocaa janaasadiis haddii loo badinhayo waa okay laakiin intaa wixii ka baxsan joornaal lagu qoro iyo adeeca laga baafiyo iyo bbc laga soo daayey iyo war badan oo la tabataxo waxba kama jiro manaadiqda qaarka soomaalida waxaa jirtaba lacag baa lagu bixiya masaaridan arki jiray xayqubuur aahira xayqubuur meel la yidhahdo waa qubuuraha meelyaa la dul degan yahay yaa marat intee la tago baa laga soo haween laga soo kiraysan xoogaa lacaga shilimaad baa la siin junahaad waxaa lele qof baa naga dhintay kaale noo ooya say usoo sheekaysanayeen bahbaalake eh. balaasay usoo leey mar alla markay usoo dhawaadaan gurigi eh, dadku ka dhintay bay saf soo gelahayn markaa marka mid baa wax tirinaysa marka kuwii kale ba ka daba qaaday oyn ooyin aan jirin hadde aan waxbaba ka jirin inagana saasaa ah, manaadiqdeena qaarkood adaa noogu codmalan ma maqashan weligii heblaahi adaa noogu codmalane kaale nohorka ma taqaanaan arrintaas codmalanaansha maxay tahay haye codmalanaansha maxaa la dhahaa adaa noogu cod quruxsan wey siday u soo sheekaysanayaan ba mar allaale markii meeshii meydku ka dhintay lasoo loo soo dhowaado bale hebla adaa noogu cod quruxsanayna hor istaag markaas halkii ohinaan jirinoo geeraaray bilaabi kii kan ahaayo kii keerahay maba taqaanaba ninka maxay wuxuu ahaa warkuma hayse waxba kama jiri waxaas saa darteed bay qisaska ay soo naqliyaan masaarida lacagtaas la bixiyo qur-aanka hata sooma arg la ariyo qof baa lasoo kiraysan lacag baa lasin kaale quraan ku ahri baa lele marxuumkii dhintay kaale quraan u ahri oo qabrigii ama intuusa la qaadinba yaa quraan lagu akrinaya way gorgortamayaan masaarida marka kii quraanka yaqaan in masaadisiin bule markaa markaasuu ilaahay caam waxaa weeyaan maa cindish waxba ma hayo maarata aabbahina aabbahina faqiir buu ha dhintay anigana waxba ma hayo marka khamsa ginih baan ku siinaya la ma ogele khamsa ginih quraan ku ahrin maayo mise ishriin gine war ishriin gine waa igu adagtay kan wuxuu wadaba shan gine marka dambe siin tacaal buu le marka wuu soo raacay wuu iman markaa qabrigi marka meydka u yimid yaa wuxuu ka bilaabay dheguu faraha gashanaya waad artay masaarima quraanka dhegihii faraha gashanaya khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima salluuhu uma fii silsilatin sabcuuna diraca faslukuhu buu yidhi yaa cam yaa cam eeda eeda caize caize maxaad rabtaa buu yidhi marka jannaata inta jiri taxta almiarda hadaa bicishriin gine buu yidhi taa labaatan gine weeda biishriin gine marka shan gini baad bixisay janaatin tajriina waad rabtaa buui suurtagal buu yidhi arrintaa cishriin gine weyaan waa labaatan gini taas laakiin khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima salluuhu khamsa gine weeye khamsa gine weyaan marka abbaha wuxuu yidhi taasaan u akriyayaa waxaas haddii waxaas wax saxa mo arrimahaasoo dhan marka waa midda marka waa cadudaah iyo waa kaasiyaah iyo waa naasiraah iyo waxaasan waa waxaan waxba ka jirin marka arrintaa laga digtoonaada arrimahaasaa la iska ilaaliya bidcadaas faraha badan xadiidka laba boqol afartan iyo labo rasulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam almayitu meydkii laba boqol afartan iyo saddex miya wuxuu rasuulka almayitu meydkii yucadab waa la cadaabaya fii qabrihi qabrigiisa bimaa kiibaa loo cadaabi sababkiisa neyxa calayhi loogu ooyey wixii loogu ooyey sababkiibaa loo cadaabaya hoostan hoose ka fiiriya alimaam almanaawi kitaabkiisa faydulqadiirka taqriirkiisa uu sheekun ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay wadaa markii laleeyahay waa loo cadaabaya maarata oohintooda idaa awsaahum hadduu u dardaarmo weeye bificlihi ficilkiisa kamaa marasi noo soo martay buu yidhi bimacnaa hadduu ii sameeya uu yidhaahdo weye falaa nudaafi marka baynahu iyo bayna aayati walaa tazir waasiratu wasra ukhra marka iskama hor imanaya mugl bimacnaa hadduu dardaarmo weye oo yidhahdo haddaan dhinto saas maaragtay maarata ii soo ooyo oo kaa sameeyo oo neef geela qabrigayga ku gowraco hebel qur-aanka haygu akriyo waxaaso dhan waxaan waba ka jirin khuraafa wey haddaad dhimatay wax talo oo aad leedahay ma jirto wasiyadaad dardaarantay oo wixii sharciga waafaqsan baad leedahay halkaasna waxaa noogu soo dhammaaday qabrigii iyo wixii ku saabsanaa wuxuu sheekhan leeyahay marka baabka baabu fi lxashri wاlxisaab xashriga iyo qiyaamada lassoo shirinhayo iyo xisaabta dhacayso xadiidka laba boqol afartan iyo afraad rasuulku wuxuu yidhi alayh sala slam laba boqol afartan iyo saddexaad wuxuu rasuulku wuxuu yidhi aakhiru man ruuxkan ugu dambeeya yuxsharu lasoo shirinhayo qiyaamada raaciyaani laba adhi jir weeyaan laba qofoo adhi jiraan weyaan oo min musayana reer musayana u dhashay qabiil musayana marka la yihahdo ree musaynata nimanka ree u dhasheen oo caraba yuriidaani waxay u socdeen almadiinata madiine ayay u socdeen yanciqaani waxay u sawdaynahayeen bikhanamihima adhigoodii bay jacjac leeyihiinoo oy celin hayeen oy kaxaysan hayeen fay maaratay fayajidaaniha waxay ka helhayaan wuxuushan ayadoo mid khaaliya oo dadkeedii oo dhan halaagsameen oo wax jooga lahayn bay ka helhayaan xataa idaa balaga markay gaadhaan aniyat alwidaac markay gaadhaan kharaa ayageena way dhachayaan calaa wujuuhima qiyaamadii ayagana ku dhicin marka nin kasta wejigiisa meeshuu u aadanaaba u dhicin marka halkaas qiyaamadooda aydan ku dhacaysa waa labada qofa ugu dambaysa qiyaamada dhicitaanka marka ugu dambaysa wey xadiikaasna saxiix weyaan xaakim baa warin min xadii abu hurayra xadiidka laba boqol afartan iyo maaratay shanaad rasuulku wuxuu yidhi idaa jamaca allaahu alla hadduu kulmiyo alawaliina kuwii hore iyo walaakhiriina kuwa dambe yowma alqiyaama maalinkay qiyaamada dadkii hore iyo kuwii dambe markii maxsharka iyo bannaanka laisugu keeno yurfacu kor baa loo qaadahaya likulli qaadirin ballanfurow oo dhan qofkii ballanta ka bixi jiray oo dhan yaa waxaa kor loogu qaadahaya liwaaun calan baa kor lagu qaadi faqiila waxaa la dhihi haadihi calankan aad aragtaan hadratu fulaan ibnu fulaan weye ninkii ina hebel hebelaha ballanfurkiisi weyaan adduunka dadka ku ballanfuri jira intuu ballamaha dhiga uu ka bixi jiray weye calan dheer baa dadka korkiisa saa loo suri markaasa dadkao dhan wada arkayaan markaasaa laleeyahay calankaas sooma aragtaan kii ina hebel hebel ahaaye ballanka baxa badnaa calankiisi wey marka waa dhaleecayn iyo ceebayn wey markaa haadihi marka midan hadratu fulaan ibnu fulaan ninkii ina hebel hebel ahaa gabadhuna lamid weeyaan kii ina hebel hebel aha ballanka bixiisii weeyaan ba leleh idan ballantu inay adag tahay ba halkaan garanaysaa yacni shayga ballanta markaad geshi ballanta ilaahay aad la geshi ballanta bini aadamka aad la geshi inaad ilaalisa baa lagaa rabaa hadday ku suurtageli weyda ballanta bini aadamka la hadal oo waxaa tidhahda maalin kale nooga dhig laakiin waxaanaad iska goynayso maarata xadiikaasna waa saxiix muslim baa warina min xadis ibn cumar arrin weliba xun oo inagu aan ku dhaqanoo dhaqan xuna waa ballan soomaali ma maqashan weligeen kolle ballan soomaali wayaane mar dambe iman doonaane waa wuxuu tabriirsanhayaa inuu daaho kolle ballan soomali waxbaa nadadishin hadhow way iman doonaane aan iska dib dhacna weyaan macneheed waradu adiga say toos hadday soo daahaan oo ka baxaan ayaga dushooda way dembiga aduu waktigii lagu talagalay tag marka ballanta qofka muslimka laa diina liman laa amaanata lah walaa cahda walaa laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lahu rasulka alah isalaatu wasalaam yani iimaan male iimaankiisu kaamil ma aho qofkaana ammaano lahayn diintiisu kaamil ma aho qofkaana cahdi iyo ballan ka xidhmayni wey ahdiga ilahay baana ugu horeey ballantaada ilahay aad la gashay iyo hoggaansankaadii aad ilaahay u ballan qaaday inaad soo hoggaansatay baa lagaa rabaa qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waana awal muslimiin baa tiri marka saasa lagaa raba inaad u marka inaad balantii ka baxdi lama rabo balantii bini aadamka aad u qaaday inaad ka baxdi lama rabo lama ogolo ayib xadiidka laba boqol afartan iyo maaragtay lixaad rasuulku wuxuu yihi calayh isalaatu wasalaam idaa kaana markuu ahaaday yowmulqiyaama maalinkii qiyaama iyo maxsharka markii la gaadho udniyad waa la soo dhoweyn ashamsu qoraxdii baa la soo dhoweyn min alcibaadi addoommaha ayaa loo soo dhoweyn xataa takuuna ilaa ay ka ahaato qiida maylin mayl in dhan oo kale u soo gaadho aw inayni laba mayl in dhan ee usoo gaadho fatusfiruhum shamsu qoraxdii baa u soo dhowaanaysa oo aad ama way kulaylinaysaa oo aad bay ushiida ama way soo dhowaanaysaa fayakuunuuna marka waxay ahaanayaan fi lcaraqi dhididka ka qadri acmaalihim qof kasta camalkiisa qadarka uu dhannaa ayay dhididkiisana uu noqonaya qoraxdii baa loo soo dhoweyn markaasay kulaylinaysaa oo gubaysaa markaasaa qof kasta dhididka ka soo dhaca kolba camalkiisa siuu ahaa buu dhididkiisan ahaanaya fa waxaa ka mida ah dadkii man yaakuduhu qof uu qabanhayo dhididkiisu ilaa caqibayhi maarata anqawyada iyo cidhibta uu gaadhayo cidhibtiisa u soo gaadhaya wa minhum waxaa ka mida marat ka soo dhacay baa soo gaadhaya oo soo qarinaya wa minhum waxaa ka mida man yaakuduhu qofuu dhididkiisa qabanhayo ilaa rukbatayhi lowiyuhu usoo gaadhaya dhididka intuu dhulka galay kor u soo noqday lugahaada soo maray ilaa jilbaha kuu qabtay intee in leegba markaan u malaynaysaa yani qoraxda kulaylka intee dhan yahay jilbuhu usoo gaadhaya sida biyihii wa minhum waxaa ka man yaakudu qof uu qabanayo ilaa xaq guntiga meesha suunka lagu xidho ama macwiista lagu xidho ee bartanka maarata qofka dhexdiisaa xaq weyhi waxaa wey ma suunka meesha lagu dhex xidhka yuu usoo gaadhaya ilaa halkaa dhexda ayuu ka usoo gaadhaya wa minhum waxaa ka man yuljibuhu qofuu xakamaynayo maarata iljaaman xakamayn halkaasuu afku ka soo gelaya bimacnaa dhididkiisa dhulka intuu galay soo baxay ilaa halka u gaadhay markaa waa dembigiisa korba intuu dhan yahay weeyaan yuu dhididkaadana imanaya idan ninkaa intee leeg baad umalaynaysaa dhidiska afka usoo gaadhay in misala dembi uxumaarsan umalayn qaar buu qarin baa li oo dhididkii baaba liqiba marka waa khatar wey xadiikaasna waa xadiis saxiixa axmed bin xambal iyo tirmidi baa soo saaray min xadiisi almiqdaad maata radi allahu tacala can idan waa khatar weeye waa kolba waxaa weeyaan dunuubta iyo macaasida qofka intay dhan tahay baa dhididkiisana qofku u dhan yahay xadiidka laba boqol afartan iyo toddoba ee ugu dambeeya kitaabka rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa kaana hadduu ahaado yowma alqiyaama maalinka qiyaame markii la gaadho acطa allaahu tacaala ilaahay wuu siinhayaa kula rajulin nin kasta oo muslimiintii min hadi اumma ummaddana ummadda nebi maxamed ummatu tawxiida nin kasta raggiina dumarkiina lamid wayaan qof kastaoo ka mida alla wuxuu gacanta ka gelinayaa rajulan oo min alkufaari gaalada qof kastaoo muslimiinta ka mida muwaxidiintaah qof gaala loo dhiibhayaa fa lahu waxaa loo dhihi haadaa gaalkan laguu dhiibay fidaa'uka furashadaadi weeyaan min anaari naarta lagaaga furanhayo booska naarta aad ka geli lahayd asagaa lagugu bedelhayaa idan booskiisii naarta u lahaa iyo kaadiiba labaduba asagaa qaadanhaya adigana booskii uu jannada ku lahaa iyo kaadibaad isla qaadanaysa waa dhaxal meeshaasaa dhaxal qurxeed u yaallaa haadaa midkan fidaauka furashadaadi weeyaan min annaari naarta lagaaga furanhayey weeyaan gaalkana isku fura markaa markaasaa gaalkan naarta meeshuu ku lahaa iyo qofkan muwaxidka meeshuu naarta ku lahaa labadiiba gaalka laiskugu dari jannadiina gaalka wuxuu ku lahaa yaa qofka muslimka laisugu darhaya labadiiba laisugu darhaya idan xadiikaasna waa xadii saxiix imaam muslim ayaa soo saaray min xadiii abu muusa alashcari radi allahu tacala canhu idan halkaasna ikhwati filah waxaa noogu soo gabagaboobey kitaabkeennii aladciya waaladkaar bima fiihi cadaabuqabriga wixii ku saabsanaa ahwaal alqiyaama oo laba boqol afartan iyo toddoba xadiia ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu alle subxaana wa tacaala naga badbaadiyo cadaabuqabrigaas ilahi subxaana wa tacala qowlka xaqa uu nagu sugo rabbi subxaana wa tacala kuwa u naxariisan ilahay uu nagu daro kitaabkan iyo kii hore baan soo aqrinay hadda afar kitaab baan dhammaynay laba kitaabo xadiidka oo adciyada iyo adkaartii iyo kii kale aha zuhdigii waxaa inoogu soo xigi doona insha allahu tacaala kaas kitaabu alfitan wa saaca ah, qiyaamada calaamadaha lagu garto iyo fitanka baa marka zaman waxaa nuujina zaman fasaad wey qofka muslimka fitanta inuu wax ka barto iska ogaado qaabka uga badbaadi lahaana maka oo iskaga urin lahaan inuu barto waa shay aydna jira weeyaan insha allahu tacaala kaasaa noogu xigi doona haduu ilah yidhahdo wixaanu soo asiibnay ilahi subaan min allahi bay ka timid falamdu weeyaan wixii aanu aa carabka sabqulisaan iyo maratay haa unaga dhacayna fa mini wa min ashayaan wey waxaan u noqonaynaa intayna aan ka bixin kitaabku waa matni wey axaadiiiisa waa axaadii maratay kooban wey sidiisuna kitaabkan lama hal sheekh baa harxay oo manaawi la yihahdo faydulqadiirka weliba isagoo dhan muusa wada harxina axaadiista qaarkood wey saas darteed marka waxyaabaha luqada luqooyin fara badan oo adagna way ku jiraan marka waxaad la soo baxdaan xadiidka raqamkiisa uu yahay ah. marka sabqulisaman qof baa igu yidhi marka xadiidkan waxaa weeyaan idastayqada hadduu toostay axadkum axadkiin falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii radda calaya ruuxii wacaafaanii fii jasadii maarata waadina lii bidikrihi bimacnaa falyaqul ha yidh alxamdu mahad lilaahi ilahay ba u sugnaatay aladii allahaasoo radda celiye calaya radd calىa ruuxi baa tiri bay dheheen yuu qof igu yidhi marka waa sabqulisaan weye radda soo celiye weyaan calaya ani dushayda ruuxii ruuxdayda igu soc marka qofka soo toosa wey bimacnaa qof dhinta camal baa markuu jiifo marka naftiisii allah igu soo celiy radda calaya ruuxi weyaan ruuxdayda igu soo celiye wey waxaad kaloo soo saartaan xadiidka ahaa allaahuma inii acuudu bika min jaari maaratay min jaari suu maxaa min yowmi suu oo min jaari soo mahayn soo mayna soo marin waxaa weeyaan waa laba xadiid bahaaya waaa midka wuxuu boqol konton iyo toddoba soo saara boqol konton iyo toddoba ma haystaan xadiidkaasna waxaa weeye allahuma allahayow inii anugu acuudu aan magangeli bika adiga min jaari jiiraan xun baan kaa magangelahay fii daari almaqaama nagaadiga daarteeda fa jaari albaadiyati baadiyaha jiiraankiisu yataxawal waa wareegaya maxaan ku fasiray maqaamkaas daarulmaqaam jannadana way noqon kartaa laakiin markii loo fiiriyo xadiidkan baadiyaa la sheegay muqaabilkiisa waa magaalada baadiye mar haddii la sheegay muqaabilkiisa magaalo wey marka jiiraanka baadiyaha wuu wareegaa bimacnaa jiiraanka baadiyaha ma istimraarayo oo daa'im ma noqona waa guuri laakiin daarulmaqaam magaaladu meel guuraysa maaha idan waa joogto weeye gurigaada halka ad ka dhisatay jiiraankaada ku garab degan hadduu xumaado haddee weligaa gurigii ma qaadi karti kamana guuri karti way adag tahay marka ilaahayo magaalada jiiraankayga ii hagaaji wey marka allahuma allah acuudu waan magangeli bika adiga min jaari suu jiiraan xun baan kaa magangelhaya oo fii daari maqaamati nagaadiga daarteeda magaalada jiiraan xun inuu garabkayga noqdaan kaa magangeli faina jaara albaadiyati baadiyaha jiiraankiisu yataxaawal waa wareegaya hadde baadiyuhu ma istimraaro degankiisu muddo hadduu deganaado waa guuri idan waa ma kala guuraynaaba laakiin magaalada intee loo kala guuri magaalada bamaase gurigaad dhisato miyaad guuri waa adag tahay inaad gurigii ebc oo meelka waa arrin adag wey marka allow adaan kaa magangelhayaa jiraankaas xun marka waxaa lagu xumbaarayaa xadiidkan kale boqol lixdan iyo toddoba soo saara boqol lixdan iyo toddoba boqol lixdan iyo toddoba ma haysataan xadiidkan kale oo mulaqa asna allahuma allahyo ini acuudu bika min ywmi الsuu wa min leylati الsuu wa min saacati الsuu wa min saaxibi الsuu wa min jaari الsuu fi daari اlmaqaama kan laguma darin baadiyaha idan kan macaanidiisa kii hore baa lagu xumbaaraya marka allow maalin xun baan kaa magangelaya bimacnaa waa maalin xumaan la dhex sameeyo ama musiibo ay soo degto waxaan kaa magangelay leylat الsuu habeen xumaata la dhex ama musiibo ay soo degto wa min saacati الsuu saacad musiibo ay soo degto aan kaa magangeli wa min saaxibi الsuu yani saaxiib xun baan kaa magangeli wa min jaari suu baan kaa magangela jiiraan xun oo ah fii daari lmuqaamati magaalada jiiraankeeda inay igu xumaadaan allow kaa maangelahayaa wey markaa taasna saas weeyaan ayib dawaabida ama erayaasha lagu dhawaaqahay qaabka loogu dhawaaqahay erayaasha qaarkood darsiga xalay oo kale aan soo marray dada soma ina lilqabri maxaan soo marray xalay ina lilqabri xadiidka laba boqol iyo lixiyo tobnaad laba boqol iyo lixiyo tobnaad ina lilqabri luqdatun wey qaabkaasaa loo shaklinaya loo xarakaynaya luqdatun bidami daad la akriyo ina lilqabri luqdatun weya marka daata marka yaadhahaysaa wa calayhi mutuna way soo aroortay mitana way soo aroortay labadubaad dhahaysaa inaad qaabkaa u dabdisaan baa laydinka rabaa ina lilqabri lammatan soomana low aflata axadu min lammati اlqabri wey lamma lammat alqabri waa mister lamma yadumu lammatan wey baad dhahaysaa ruukiya canhu qaabkaasa loo dabdinaya labdiska yatatatau haddaan marayna yatatatacu wey tataca yatatatacu wey waa mudaaric wey adina qaabkaasaa loogu dhawaaqaya marka intaasaan marka mulaaxadaadka aan markaan dib u maraajiciyey ducadu waa erayaal aad u xoog badan wey maalan kan hadda oo luqal carabi ahaan bay adag tahay waxaan soo maray xadiidka hataa uma yusoo maray abshirii birawxin wa rayxaan rawxun wa rayxaanun waana aayad quraan rawxun wa rayxaan rawxun rawx iyo rayxaan baa rawxu waa raxmad iyo makfiro wey rayxaantuna waa waa iib iyo barfuun iyo udug weye marka rawxun wa rayxaanun dabdiskeedu yahay qaabkaas ayadna lagu dhawaaqaya inahaasaa marka kolley intaan xusuusnaa alata alata wey bimacnaa low aflata inahaasaan hadda ayaan kulle mulaaxadaadka aan ka soo xusuusnaa marka insha allahu taala wixii mulaaxadaad aragtaan marka ama luqad ama macno baad insha allahu tacala waa soo ilahi subxana wa tacaala allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi اlaakhirati xasanata waqina cadaab annar allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن شاء الله تبارك وتعالى قبله وحسون أصل البريء حتى يعني محاضرة وبهنا يبدأ marka masaajidka malangabaab baabay bacd alcasr ayay dheheen maxaadana u baahannahay marka dee gaadhsiiya gabdhaha insha allahu tacaala hala gaadhsiiyo berri haddii ilahay waa axad uma berri marka bacd alcasr insha allah malangabaab haddii ilah yidhahdo halkaas muxaadaro ku leeyihiin marka qof kastoo reerkaada gaadhsiin haddaad reer lahayn dee marka falyasa iimaanu ah.